bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى أشhrف الأnbiyaaءi wاlmursaliin nabiyina mxamadi wعlى alih وصaxbihi ajmaciin ama bacd cashirkani waa kii aad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllah tacaala baabu fadl الصiyaami fi sabiili اllahi liman yuطiiquhu bila darari wla tafwiiti xaqin wuxuu baab yahay fadlu siyaami fi sabiili اllah jidka ilaahay adoo ku jira inaad soonto fadliga ku yimid liman duul laa yutiiquhu awoodi kara bilaa dararin dhibaato la'aan ninkii soomi kara in fadli badan uu ka helayo asagoo jid ilaahay ku sugan inuu soomo walaa tafwiiti xaqin xaqna aan dayacaynin oon tagsiinayn nimaan xaqna dayacaynin soonkuna uusan dhibaynoo awoodi kara hadduu ku soomo jidka ilaahay gudihiisa fadliga uu leeyahay fii sabiillahi daa koo timid baabka xadiidkana ku iman doonta waa la isku maandhaafay qolyo fii sabiilillahi jihaad bay ku fasireen baaba fadlu siyaami fii sabiillah ee fi ljihaad waxayna yidhaahdeen fii sabiillah haddii la itlaaqo curfiga sharciga waxaa weye wuxuu ku dhacaa aljihaad fii sabiili illah inuu acammo ah minhu ku dhaco shay ka guda ballaaran oo daaco oo dhanba loo jeedana waa dhici kartaa sidaasay marka wadaad badan dooranaya riwaayaadka xadiidka qaybo ka midana way taageeri doonaan in sha allah waxadaana muxamed bnu rumxin ibn اlmuhaajir almisri ahbarani leyt bnu sacdin can ibni اlhaad wasmuhu yaziid ibn cabdilaah yaziid ibn cabdillaah can suhayl bn saalixin can الnucmaan ibn abi cayaashin can abi saciid اlkhudriy radi allahu tacala canhu qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh wali waslm maa min cabdin addoon ma jiro yasuumu soomaya yowman maalin fii sabiililahi ilaahay jidkiisa ku soomaya isagoo mujaahida oo halgamaya xaggana soomaya ilaa addoonka hadduu jiro addoon mujaahida xaggana soomay hadduu jiro baacad allaahu allah dheereeyo fogeeya bidalika alyowm maalinka asagaa soomidiisa wajha wejigiisu ka dheereeyaa cani naari naarta xaggeeda sabciina khariifan toddobaatan dayrood baa naarta laga fogeeyaa bimacnaa maadaama naarta banka qiyaamo la keenayo ummaddan halkaa la soo dhoobayo aad iyo aad baa qofka muslimkaa ee jidka ilaahay ku soomayn naarta looga fogaynaya meel aad ooga fog buu joogayaa weeye meesha dad kale ay dhici karta inay u dhowaadaan naarta وxadaثna qتaybaة بن سacيidi qاala xadaثna cabdالcaزيiز yعni daarawardiya can shayl cabdالcaزيiز ayaa mutaabacaynaya yaziid ibnu cabdillahi bn اlhaad intaasuu ka rabaa imaamka mutaabacada u keenay bihada اlisnaad sanadkan asaga ayuu ku tabiyey darawardin can suhayl ibn abi saalixin can الnucmaan ibn abi cayaashin can abi saciidin can rasuuli اllaahi salى اllah alيh ali waslm waxadaanii isxaaq bn mansuur alkawsaj bahraam isxaaq bn mansuur bahraam alkawsaj tilmiidi axmed wa isxaaq cabdiraxmaan <coughs> bn bishir alcabdi qaala labadaa imaam xadaana cabdurazaq ibn hamaam asancani saaxib musanaf ahbarana bnu jurayj cabdilmalik can yaxya bni saciid alansaari wasoy bn abi saalixin annahumaa labada awaad yaxyi iyo suhayl samica nucmaan bna abi cayaash bay maqleen azuraqi inuu reer bani zurqa yahay buu hadda kugu daray iyo yaxya bnu saciid oo mutaabaciyey suhayl iyuu ariiqan dambe kordhiyey cabdurasaaq yuxadiu asagoo xadiidka ka tabinayo nucmaan can abi saciidin alkhudriyi bay maqleen qaala abu saciid wuxuu yidhi samictu rasuul اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul rasuulku ilah olamaan maqlay man saama yowman fii sabiil lah ninkii ku sooma maalin ilaahay jidkiisa bacad allahu allah dheereeya wajha wejigiisa ka fogeeya can inaari naarta xaggeeda sabciina khariifan toddobaatan dayrood sabciina khariifan toddobaatan sanunbaa loo jeedaa sanadku haddii hal dayr unbuu yeeshaa maxalushaahidkuna wakhti yacnii muddo yacnii in badan ayaa laga fogayaa baa loo jeeda sabciintu in badan bay qur iyo sunnada ku soo laalaabataa iyadoo looga jeedo mubaalaqaya takfiir in lagu xeel dheeraado ama la badiyo intaas xilli ama zaman ama sanadee ruuxa laga fogaynayo naarta saa darteed ba axaadii kaloo baabka ku timid ay ku timid bacad allah wajhu can الnaari miata caam boqol sano meesha sabciina khariifan hadda aad arkaysaan qaybta hore fii sabiili اllaahi xadiidka abi hurere waxaa ku yimid riwaayadiisa riwaayad ka mida maa min muraabiطin yuraabiطu fii sabiili اllahi fayasuuma yowma fii sabiili اllah ila bacad allah wajhu can الnaari sabciina khariifa ma min muraabiطin yuraabiطu fii sabiili اllahi fayasuuma yowma fii sabiili اllah idan marka ribaadkii muraabadaduna jihaadkay galaan marka ay saa loo qayde fi fii la yidhaahdo marka nin ku soomay jihaad oo jamciya labadaa cibaada aljihaad fi sabiil اllah uma sawm xaggoon asagoon marka jihaadkana ka daciifaynin oo tafwiitu xaqin aan samaynaynin soonkana uusan dhibaynin sida nimanka ku jira aagga horoo kale marka aan safar iyo waxa midna aan gelayno oo kale dadkaasoo kale soonku hadday jamciyaan iyo jihaadkii dadka ilaahay naarta aad iyo aad looga fogeeye weye marka fadliga uu leeyahay in laba cibaada la jamciyo xilli aan dadku qaarkood jamcin karin ayuu xadiidku tusahayaa wuxuu kaloo tusahayaa min baabi mafhuumi mukhaalafa dadka qaarkood naarta ayagoo ban gelaynin inay u dhowaan karaan baabu jawaazi sawmi naafilati biniyati min annahaari qabla zawaali wa jawaazi fitri saa'imi naflan min hayri cudrin wuxuu baab yahay jawaasu sawmi اnaafilati soon sunnaha in la soomi karo biniyati min annahaar niyaysi la niyaystay maalinnimo qabla zawaali duhurka horti duhurka hortii in aad soon sunna a soomi karto ood ku soomi karto niyo aad niyaysatay intuu waagu baryay kadib niyo aan xalay la barinin inaad ku soomi karto maalinnimo soon sunna ah ayuu u baab yahay iyo wa jawaazi firi الsaa'imi kii soomanaa inuu afuri karo naflan sunno soomanaa min hayri cudun cudurdaar la'aan haddaad sunnaba sooman tahay inaad iska afurtaa kuu bannaan adoo wax cudurdaara ah hataa uun ku haynin adoon xanuunsanin oon safrin oon dhib kugu imanin ayaad iska afuri kartaa soonkaad soomaneed hadduu yahay soon sunno ah وxadثna أbu كاmil فضyل بن xuسين الجaxdري qال xadثna cabdالواxid بن زiyاad الcabdi xadثna طلxة بن yaحyى بn طلحة بn cubaydاللahi التaymi ibn cubaydالlah awgiiba awgiisa labaad baa loo tiiriyey laakiin طلحة ibn yaحyى bni طلحة wey ibn cubaydالlahi التaymi xadaثتnii caaئiشha bintu طلحة eedadii wey caaئiشha bintu طلحة ibn cubaydالlahi التaymiya faaiqat aljamaal dumarkii xilligeeda nool haweeneyda u quruxsan inay ahayd baa la sheegaa axaadii badan iyo ahbaar badan bay leedahay xaadatanii caaisha bintu talxa sidii wadaad reesigiiska hadda ka baa laga sheekay gabadhan quruxdeedii markaas wuxuu qaatay inay noosh xaggey joogtaa buui loo jooga wadaadka u joogaa marka caaisha bintu talxa xilligeed markeed dumarka u quruxsanaa bay ahayd marka asagoo show fadhiyunbaa aad looga sheegay gabadha quruxdeediiyo say ahayd iyo rag isku maandhaafay iyo niman nadar ku galay inay guursadaan iyo wixiibuu la yaabay wuxuu sheekh gabadhan xaggee joogtaabuu marka inay nooshayo meelahan soti iyo baklan joogto ayuu u qaata raggi joogay baa jooga nayntinaankiin ayd baan u malay can caaisha radi allahu tacaala canha caaishana waa habaryarteed oo qaraaba xadiid kale warinay alxa caaisha bintu talxa eedow ah caaisha bintu alxana caaisha habaryar u ah um اlmuminiin oo maxaa yeele caaisha bintu alxa waxaa dhashay gabarh in abubakr sidiiqoo umu kalum loo odhan jiray umu kalhuum bint abibakr sidiiq baa dhashay yaa dhashay ayada caaisha marka um اlmuminiin habaryar bay u noqonaysa ayaduna wiilka wax ka warinaya iidda u tahay inaad fahanteen bay ilata can caaisha um اlmuminiin radi allahu tacaala qaala lii rasuulullah rasuulka ilaahi wuxuu igu yidhi daata yowmi maalin maalmaha ka mida ah, yaa caaisha hal cindakum shayn wax raashina ma haysa ama markuu nabigu caaisha u yimid markaasu wax raashina ma haysa qaala waxay tiri hooyadan faqultu yaa rasuulallah rasuulka ilaahi maa cindii shay waxa uma yaallo guriga wax raashina ma hayn qaala fa innii saa'imun nabi wuxuu ihi waa sooman haddaba haddaaban waxba lagu quracdaan lahayn soom baan soo baaniyeysta idan markaasuu nabigu niyeystay soonkii wey soon sunnuuna soomayaa niyaduna waa niyo maalinimo iyo dharaarnimo dhacday weeye qaala hooyadan waxay tihi fakharaja rasuulullah rasuulka ilaahi baa baxay markuu soonkii niyeystay wuxuu ku quracdana gurigu uu ka waay fauhdiyat lana hadiyatun hadiyad baa naloo soo hadiyey intuu nabigu maqnaabaa dadkii dariska ahaa ansaar oo nabiga aad u jeclaa caaisho gurigeeda hadiyo badan keeni oo nabiga waa ka warqabeen iyo martidiisaba intay dadaali karaan mar haddii uun xedhiya fudhaalkaa dhaceenba mooye fa uhdiyad lana waxaa lanoo soo hadiyey hadiyatun aw amase jaa'anaa waxaa noo yimid zawrun marti baa noo timid zawr waa wadar iyo waaxid waa isku mid zawrun hal qof buu noqon karaa zawrun jamaacu noqon karaa labaduba waa noqdaa E, awjana ama waxaa noo yimid zawrun martibaa noo timido marti wax wadata ama martidii ayaaba dadkii deriskaa wax u keeneen nagu markay marti u timaado waa si goonaa looga warqabi jiray qaala hooyadan waxay tidhi falammaa rajaca rasuullah rasuulka markuu soo noqday qultu waxaan idhi yaa rasuulla rasuulka ilaahayow uhdiyad lanaa hadiyatun hadiyad baa caano iyo ama wax raashiina ayaa gadaashaadna loo keenay mase waxaan idhi jaana waxaa noo yimid zawrun marti baa noo timidna soo booqatayoo wax wada zaa'ir baanu soo booqday hadiyo wada waqad khaba'tu laka shayan waxbaan kaaga dhigay zaa'irkii wuxuu waday ama muhdigii wuxuu waday waxbaan kuu qariyo meelkuu dhigay qaala wuxuu nabigu maahu raashiinkaad meel idhigtay muxuu ya waxaad meel idhigtay qultu maxaan dheh xaysun wey xaysku waa raashiin macaano waa timir iyo malab iyo caano fadhi ama garoor laisku daray timir iyo subag iyo garoor baa laisku qooshahayaa garoodh caano fadhiya garoodh ama kalbay baa hadda laami reer north kalbay baan maynay dhahaan haya cabdullaahi kalbay baa la war caddaada garoodh ama fadhi caano fadhiya iyo timir iyo subag baa laisku diyaarinaya marka waa raashin aad u fiican wey shurbadama mushaare aad u fiican xayso waa kii ay umuna khadiija ay u keentay nabiga calay isagoo qaaru xiraa ku jira kii la yidhi nabi maxamedow jibriil baa yidhi khadiijaa soo socota waxayna kuu soo wadaa xays bay soo wadaa ilaahay baa isoo diray rabbigaa ayaa isoo diroo wuxuu yidhi igu salan khadiijo ee adugu khadiija salaanta iga gaadhsii khadiija marka buurtii qaarixuraabay fuushay nebigay u tagtay markay saa ugu baxday wuxuu khadiijuu soo dhow xaysna waad wadaaye nabi allo yaa sheegay tiri waa sidee maka maana jibriil baa ii sheegay ilaahayna ku salaamaya ma ilaahay baa islaam yahaa in allah huwa asalaam wa calaa jibriil asalaam wa calayka asalaam bay ku tiri faqiihad baa faqiiha waxay tii in allaha huwa asalaam ilahay asagaaba nabadgelyaha nabadgelyadana keena oo la dhihi maayo salaan ha ahaato la dhimi waa khalad fiqixumo wey qila اlfiq hadday ku qaada iska marka waxay tihi wa calaa jibriil asalaam wa calayka asalaam ila idinku addoommo ilahay baa tihiin adiga jibriil maxaa tihiin marka xaysku waa cunto ay aad u jeclaayeen weeye carabtu xayun marka wixii saa u wanaagsanoo dhanna annagu haddii ka nolol aqbalinaya kutubta quudculumeed baa nala dhihi jiray wixii saa u wanaagsanba xayun quudculumeed bay wadaawo wadaaddaha wixii wanaagsanay howlaha la siin jiray mm, hariisada iyo xayska iyo xasiidada iyo kulli quudculumeed baa layska yidhaahda wax culummada lagu sharfo weeye hadda culimmada idinkaa baangadaynaya qaala wuxuu nabigu haatiihi haatiihi fajitu bihi nabigaana oola imid faakala markaasuu nabigu cunay uma qaala wuxuu yidhi nabigu qad kuntu abaxtu saaiman qad kuntu waxaan asbaxtu kii waa bariistay saa'iman mid soom anoo sooman yani soom baris barqinkii buu nabigu soonka niyeystay niska horead wii dhao dham sabax layska yidhaahdaa xadiidku duruq badan buu leeyahay wadaadka laydha yaxya ibnu alxana laisku maandhaafay ruwaad badan baa isku maandhaafay ariiqan muslim uu doortay iyo asaxu turuq ah saa darteed daaraqudni ceelka shan iyo tobnaad markuu jamciyey duruqdiisu wuxuu yidhi wa xadiidu طalxata bnu yaxya صaxiixun minhu duruqda kalena kulli wuu cileeyey hal ariiqoo kale mooye oo mujaahid eh, can caaisha ah mujaahid cafwan can caaisha bni طalxa can um اlmuminiin amooye almuhim xadiidku wuxuu tusahayaa soonkii aad soomanayd ee sunnada ahaa inaad iska afuri karto adoo cudurdaarba uu jirin nabigoo soomanaa markii la nabi alle wuxuu ugu yar baan meel kuu dhignay uu iska afuray soobanu calayh الsalaatu wasalaam wاtabicuuhu lacalakum tahtaduuna ilaahay baa ina yidhi nabiga raaca waad hanuunaysaane wain tuiicuuhu tahtaduuna waa aayad kale idan nabiga in la raacana de laqad kaana lakum weeye idan iqtidaa iyo itibaac iskale taas waa ku raacayna w khasaa'istiisana maa sidoo kale barqinkii inaad sunnaa iska niyeysan kartana xadiidku waa waa asna waa daahir buu ku yahay labada macno markuu wadaadku baabaystayna waa laga fameeya xadiidka qaala طalxa wuxuu yidhi faxadatu mujaahidan mujaahid waa ariiqii labaadee marka uu daaraqudni xoojinay faxadatu mujaahidan mujaahid baan u sheegay badal xadii xadiidkanan mujaahid u sheegay hataa طalxa ibnu yaxya aan ahay ibnu طalxa ibnu cubaydillaahi taym faqaala wuxuu yidhi mujaahid daaka arrinkaas uu nabigu sameeyey bimanزilaة الrajul yukhriju صadaqaة min maalihi fain shaءa amdaaha wain shaءa amsakaha wuxuu yidhi arrinkaas wuxuu la mid yahay bimanزilaة الrajul nin booskiibuu joogaa yuhriju saaraya asadaqaa bixinaya min maali ka bixinaya fain shaaa hadduu doono amdaha sadaqadii sidii buu ku uu wuu bixinaya in shaa amsakaha wuu iska haysan wuu ceshanaya waa intaada ruuxii la siinin baa laga hadlaya gurigii baa tagtay xooguu shilimadu haysidaa tiri intan balbiilka reerka intanna kirooyinkii bal kun maanta sadaqayso ood la soo baxday intaad masaajidka soo gaadhin baniyada niyada bedelan kartaa jeebkaada iskaga jir baad leeda anaabaan kaa maarmaynin yani laakiin ruuxi haddaad ku wareejiso way isku dhammaatay midda ayada waxaa laga hadlahayo waa intaadan weli aadan ruux qof muslima siinin gurigina aad ka soo qaadday gurigii waad ka soo qaadday waad niyeysatay inaad la baxdo adoo sidoon weli bixinin waad ka noqon karta waad kala firayn karta sida soonkii aad soontay ee sunnadaha aad uga noqon kartay bilaa cudri macnahaasuu ku fasiraya mujaahid xadiidkan ugu wariya asagu wuxuu ka wariyaa can caaisha binti طalxa can umulmumin buu ka wariyaa waana ariiq sugan asagun xadiidku akhrajahu اljamaaca ila اlbukhaari muslim iyo afarta sunankaba waa wariyay axmedba kadalika alxumaydi waisxaaq waa wariyeen xadiid caana weeye waxadana abu bakr bn abi shaybata xadana wakiic can طalxa ibnu yaxya ibnu طalxa ibnu taymi cafwan طalxa ibn cubaydillahi taymi can cammatihi hadda lagu cadaynay inay eedow tahay caaisha binti طalxa ahayd can caaisha um اlmuminiin oo habarirteed shay habarir usii tahay haddee ayb caaisha um اlmuminiin cafwan caaisha bint abubakr sidiiq waxay habarir u tahay caaisha binti طalxa ibn cubaydillahi taym ataymiya qaalad waxay tidhi hooyadeen dakhala calaya nebiyu suubanaha ii soo galay sal allahu calayh wasalam daata yowmin maalin maalmaha ka mida ah. faqaala suubanuhu wuxuu yidhi hal cindakum shayun raashin ma haysaan faqulnaa laa mayaanu ku nabi alla wax maya qaala wuxuu yidhi suubanuhu fa innii idan saa'imu mar hadday sidaa tahay waan soomaya soom baanu curinayaa bay jumhuurtu ku fasirayaan shaaficiyada xanaabilada iyo maalikiyada xanafiyadoo diidan in la niyo la niyeysta maalinimo lagu soomo diidan waxay leeyihiin fainii idan saa'imun ay astamiru fii siyaami soonkii xalay aan soo niyeystay baan sii wadanhayaa wawshu ee ma aha baan hadda curinaya bilaabaya ma ay yidhaahdeen tawiilkaasa ku dhufteen ayagu uma ataanaa yowman aakhara faaidu xadiidkan leeyahay u fiirsada hadda uma ataanaa yowman aakhara maalinkan nabigu noyd faqulnaa waxaanu yaa rasuul allah ilaahayow uhdiya lanaa xaysun waxaa naloo soo hadiyeeyey raashiin baa naloo soo hadiyey ama shurbad ama mushaari laga sameeye timir iyo caano fadhi iyo subag laysku daray ah malabna mar baa lagu daraa faqaala wuxuu yidhi arinihii balitus hadda arka waxaad hayso falaqad asbaxtu saa'iman faakala idan riwaayadan dambe ee wakiic waxay kuu faa'idaysa faa'iida xadiidka hore aan ku jirin oo xadiidka hore uu isku qabto hal maalin baad moodaysa kanna wuu tafsiiliyey oo muxuu kuu sheegay wuxuu kuu sheegay qaybta hore nabigu inuu soon curiyey xilli barqinimo oo maalnimo ah waxba ma yaalla miyaha idan fa innii saa'imu waa soomanahay maalin labaad buu nabigu noomi asagoo sooman soon uu waagu ugu baryey soon sunno ah markaase waxbaan haynaa nabigu waa afuray idan soonaad saaka soo niyootay inaad iska afuri karto cudurdaar la'aan buu nas ku yahay riwaayadan dambe wuxuu kaloo nas ay ku tahay inaad soonka curin karto xilli barqinimaa haddada markaa aroortii waxba aadan soo cunin fa akala labada macnaba waa ku jira xadiidku qolyaha markaa maalikiyada iyo xanafiyadu iyagu waxay leeyihiin soon sunna haddaad soonto ma furi kartid xadiidku markuu xujuu ku yahay ma afuri kartid waa dhammaystiraysa camalka haddaad bilowdo yajibu fi shuruuci walaa tubطiluu acmaalakum hawlo isku qabanaya haddii laakiin aad afurto waa dembi maalinka laakiin waad soo qallayn bay dheh imaa afurin yo imaa inaad soo qallayso waa dayn lagugu leeya qadahaasi axaadiisan o marka ta'wiilaad bay ku dhufanayaan qananafa oo markaa aan la qaadan karin laakiin unsaa ogaada baabu akli الnaasi washurbihi cafwan aklu الnaasi washurbuhu wa jimaacuhu laa yuftiru wuxuu baab yahay qofka ishalmaamay cunitaanku cuntada cuno ama cabitaanku cabo ama galmaduu sameeyo inuusan ku afurayno soonka jabinaynin aklu الnaasi kii ishilmaamay cunidiisu iyo washurbu cabidiisu wax cabo asagoo sooman iyo wajimaacu galmadiisu laa yuftiru ma afurna soonkii ma jabinayo waa masalo aad u dhib badanoo fuqahadu isku hayaan sidaa daahirka uu yahay ee uu sheekhu u tarjamaystay waa ra'yu jumhuur اsalaf saalix jumhuur salaf sidaasay qabaan kadalika jumhuur اlmuta'ahiriinna sidaasay qabaan oo shaaficiye iyo xanafiyo iyo xanaabilo way wada socdaan masaladan ayada ka wada socdaan maalikiyana khilaafsan iyagu waxay leeyihiin waad afuraysaa waanaad soo qadaynaysa ama jumhuur salaf الsaalix min aلصaxaabati wالtaabiciin sidaas idinku aad taqaanaan matnigeegan ku qoranaya tarjamada ayay qabaan bal waa ijmaac الصaxaaba sayidina cali bn abi aalib ibnu cumar abu hurayray ka sugan tahay hawsha ayada in qofka sooman hadduu ishilmaamo wax cuno ama uu cabbo soonku uusan ka jabaynin oo soonkiisu uu wadanayo qadiya kafaara midnaba aan laga rabin saa darteed abu ayib aabari oo aarqoyootokijirada geeriyooday markuu sharxayay musani tacliiqatulkubra wuxuu leeyahay waa ijmac asaxaaba ibnu xasamna wuxuu yidhi walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba muxallaha saddex saxaabi baa fatooday calaa daahir alxadiid bayna ku tageen wax khilaafsanna ma jiro marka waa hawl ku culus ee maalikiyada hawsha waa ku culus tahay laakiin min xayu nadar alqiyaas الsharci marka la fiiriyo usuusha shareecana la ilaaliyo maalikiya dabyar ma shidahayaan waana tilmaami doonaa وxadaثnii cmr ibn mxamed الnaaqidu qaala xadaثna ismaaciil bn ibrahim bn culaya can hishaam ibn xasan alqurduusi can muxamed ibni siriin axadan allah haynbu waa sakatiyey xaafidku markuu marayy hishaamkan wuxuu ihi fatxubaariga waa hishaam addastuwaa'i waana khaa waa waham xaafidku nin kaga fiican rijaasha bukhaari ma jire oo wakhti ku bixiyey waada laakiin markuu yidhi e, e, bukhaari xadiina cabdaad xadaثna yaziid bnu zuraycin qaala xadaثna hishaam wuxuu ihi wahwa dastuwaa'iyu markuu sharxa sharxaya waa khaa waa hishaam bn xasan اlqurduusi riwaayada muslim baa caddaysay waa fawaaidda kutubta in laisku sharxa ay kutusayso lannu bukhaari waxaa dhacay xadidana hishaam muطlaq ah hishaamkee طabaqadan maxamed bnu siriin labadu way ka wariyaan hishaam ibn xasanna wuu ka wariyaa waa ardaygiisa khaaska bal min abat الnaasi fi bni siriin wey hishaam bn cabdilaahi ibn abi cabdillaahi dastuwaaina waa ka warsha xaafidku halkaasu marka ku dhabaabiciyey asagu laakiin riwaayada muslim way caddaysay hishaamku inuu yahay hmm, hishaam ibn xasan alqurduusi kadalika ibnu xasan muxallaha majaladka toddobaad wuxuu wariyey xadiidka min ariiqi اlbukhaari si u wada wuxuu hi can qaala xadaثna cabdaan xadaثna yaziid bnu zuraycin xadaثna hishaam wa huwa ibnu xasan alqurdusi ibnu xasan u fahmaya mashruuca waa muxadi weyn oon dabyar shidaynin wey marar buu sakatiyaa marka labadaa saa darteed wadaadkii ahaa qastalaani irshaad saari xaafidka uu ka leexday wuxuu idhi ninkani waa hishaam bn xasan alqurdusi اlasdi wey wahuwa sawaab qolyaha dambe sharxay bukhaari oo dhanna xaafidku waa ka leexday waa waham yar waa sakatay waxaa laga yaabaa soo warrabay xaafidku howlaha kama qarsoomaane qalinkaa ku boobaaya oo surmaseegtayni awsha inaad intaasaan raba inaad fahantaan can muxamed bni siriin can abi hurata radi allahu tacaala can kun sagaal boqol sodon iyo saddex raqamka bukhaari uu kaga jira xadiidku ka fiiriya dhib male kun sagaal boqol sodon iyo saddex can abi hurata radi allahu tacaala canhu qaal qaala rasul lah sal lay slam man nasiya qofkii hilmaama wahuwa saa'iman isagoo sooman ishilmaama oo faakala wax cunaa bisababi siyaam oo shariba ama wax cabba falyutima sawmahu soomkiisa ha dhammaystiro fainamaa acamahu اllah wasaqaa ilaahun baa quudiyo oo waraabiyey fainamaa acamahu اllah wasaqaa cinda tirmidi waxaynu ku marnay fainamaa huwa risqun razaqahu اllah waa risqi ilaahay uu siiyey cinda daara qudni fainamaa huwa risqun saaqahu اllah ilayhi tacaala riwaayada tirmidi can qataada can ibni siriin baa ka sii cadday man nasiya wahuwa saa'imun faakala aw shariba falaa yufطir waa maxay yuusan afurin maba afurine soonkiisa ha wata wey falyutima sawmahu waxaa lagu awili karaa siday maalikiin noo galeen waxaa lagu awili karaa ha iska afhaysto soonka wuu jabaye xurmat اlwaqti maalinka ha xormeeyo inuu sooman yahay ha labisto haska soo qaado laakiin ma soomano falyutima sawmahu laakiin waxaa diiday falaa yuftir yuusan afurin maxaa yeelay maba afurina <clears throat> ayb waxaa kaloo xoojinhaya haddee dhaqankii iyo camalkii saxaabada abu hurera xadiid ka wariyey sidaasoo ugu dhaqmay maalin maalmaha ka mida yo asagoo sooma intuu istilmaamay buu cunto cunay markaas waad soo marayde wuxuu hi ilaahay baa i qoodiyey i waraabiyey iska ahma soonkay waa ii jiraaye ibni cumar baa maalin kaalmayntuu istilmaamay baa raashin loo keenay markuu yidhi aad cuntada gacanta gashatid yaa xelow deg deg badan baa yidhi sheekhu waad soo marayd manactanii risq allaahi buu idhi irsaaqadda ilahi baad igu hor istaagtay irsaaqadda ilahi baad ii diidday maad edabsatid qolyo degdegaa jira maogta kadalika sayidina cali isna sidaasoo kala absatay sidaasoo kala qabsatay weliba abu hurayra asagoo qisa ariifuu leeyahay qisa ariifaa qabsatay maalin baa asagoo fadhiya masaajidka nin u yimid wuxuuhi yaa hurayra saako soom baan ku waabariistay hadday barqinkan baan hebel booqday raashin baa lai keenay iyo cabitaan waan ka dhargay ilaahay baa ku quudiyey oo ku waraabiye soonku ku jira hore sucuudi wax yar kadib buu ku soo laabtay wuxuu idhi haddana duhurkii ayaan hebel soo salaamay qaduu i siiyey waan cunay buui biyaa la siiye waan ka dhargi wuxuu idhi ilaahay baa ku quudiyey soonkaada iska wado casarkii yuu ninkii haddana soo noqday wuxuu idhi haddana waan casariyeeyey xoogo baa laykanoo waa ku dhuftay waana soomanaa wuxuu yidhi anta insaanu lam yatacawad isiyaab ordayga tag nin waan soon barnin baa tahae ordayga tag hadda ninka iska quraacanaya iska qadaynaya iska casaraynaya maxay tahay wuxuu yidhi soonku waad lugaynaysaay nin soon bartay ma tiide soonku in la barto u baahan yahay orad yacni soonku muusan ka jebin wuxuu laakiin dhib baa ku haystee aafadooda waa maxay nin soon yaqaana ma tiid buuri soo sa cabdirasaaq fii musanafi bisanadin jayid ka fiiriye fainamaa acamahu اllahu allaa quudiye wasaqahu allaa waraabiyey sidaas ayay saxaabadu mareen abu hurayra caliy ibnu cumar walaa mukhaalifa lahu min asaxaaba taabiciintuna sidaas u badan yihiin wax khilaafay taabiciintu oon ka ahayn caطaa ibn abi rabax caطaa ibn abi rabax fii mas'alaة اljimac faqad ma aha cabitaanka iyo cunitaanka maaha asagu wuxuu idhi gaalmo waxa la hilmaami kara ka weyn gondo geelbedhan soomaaliya xagga la geliye ka weyne waxaa weeye wuxuu idhi dha asagu gaalmo wax la hilmaama ka weyn ninka galmoonay kasba u galmoon mooyeene islaanti waan hilmaamayo inaan soomay cidna way hilmaantay anna waan hilmaamay waan iska faraxalay suuragal maagu qabdaa lagaa rabaa sufyaan uhori baa ku raacay ama taabiciintu intooda kale waa maca asaxaaba waa maca daahir alxadii weeye ya sheekhay eh, fi اlakli washurbi baan raba fi اlakli washurb <clears throat> iyo jimaacaba maysan kala qaadan waa isku mid saxaabadu tafsiil ayagu ma laha jimaaca cabitaanka cunitaanka taabiciin iyo halkaas ilaaqaasa laga haya ninka tafsiilka geliyey ee kala qaaday waa cataa keligii ee laga hayo sufyaan thawri baana hawshaa ku raacay xagga madaahibta markaan u soo laabanno sidaa xadiidku uu tilmaamay saxaabaduna ay mareen waa madhab الshaaficiya wاlxanaabila wakadalika alxanafiy xanafiyadu halkan markay marayaan xoogow waa sunnaday qaateen oo khabarulwaaxidkay qaateen laba qaacidoy leeyihin bay marka jabiyeen aacida waxay leeyihiin khabarulwaaxid hadduu khilaafo alqawaacid hadduu khilaafo laa yucmalu bihi kalmaalikiya khabarkanna waa khabarulwaaxid khilaafsan qaacidadii u dhignayd waa maxay waa qaacidat اladbaad baa la yidhaahdaa naqlan wa caqlan wa xisan labada shay iskudidkeed ka soo horjeeda ma kulmi karaan laa fii shariicati muxamed wala fi sharaaci اlanbiya wala fi اlcuquul الsaliima wاlfiطr almustaqiima abada aladdaad laa jimaaca laha xisan wa naqlan wa caadatan baa la yihahdaa soon muxuu ahaa soon wuxuu ahaa alimsaaku can اlmuftiri min طuluuci اlfajri he ilaa quruubi الshams in laga afhaysto waxyaabaha soonka jebiya laga bilaabo waaga berigiisa ilaa libdhadu ka dhacayso ninkan ishilmaamayna muxuu sameeyey ninkan islaami wuxuu samey wuu cunay wuuna cabbay wuuna galmooday alimsaaku wاlakl waa diddaan alakl wa cadam اlakli alimsaaku can اlakli wاshurbi wاlakl wاshurb wاljima waa maxay waa diddaan labada didna ma kulmi karaan ninka asagoo cunay oo cabbay oo galmooday weli wuu sooman yahay way isdiidaysaa fi اlqawaacid qaacidaة اladdaad baa la yidhahdaa waa meeshii maali ku dheggan yihiine laga fujin la'yahay inaad fahanteen baan rabaa warka asaga soomku rukni buu ictimaadaa xaqiiqatu soom baa burtay bay ku leeyihin maalikiyu intaan maalikiya gaarni marka waxay jebiyeen qaacido ahayd qaacidatuladaado ninkaan isilmaamay wax cabay oo cunay galmooday soonku waa u jiraa bay leeyihin khabarka waaxidkaa ee khilaafa qaacidana way radiyaanoo kuma dhaqmaan qaacidadu bay khilaafeen khabarkayna ku dhaqmeen waqad axsanuu hawsha way wanaajiyeen laakiin waxaan rabnaa qaacidada ahayd almadaahibu tumtaxanu biusuuliha baa la yidhahdaa madaahibta waxaa lagu imtixaanaa oo lagu hubsaa inuu madhabku saxan yahay ama khaldan yahay waxa ka dhasha iyo qawaaciddiisa iyo furuucdiisaa lagu fiiriyaa haddii madhabku fiican yahay axaadiistu mayse ka hor timaadeen ama axaadiista maydan jebiseen ama qaacida maydan ka tagteen mar labaadna way khilaafeen asalkoodan oo ah waxay dhaheen kalaamu الnaasi yubطil الsalaa kalaamu الnaasi yubطil الsalaa wa aklu الnaasi laa yubطil الsawm oo fiirsada hadda qofku hadduu ishilmaamo asagoo salaad ku jira oo iska sheekeeyo ama telefoonka uu qabto sugaan tukanaya kugu socon u yidhaahdo oo ishilmaamay dhaheen salaaddiisu waa baطla xanafiyu ninkii ishilmaamay asagoo soomane dhergey adeeyeyna soonkiisi ma jabin bay idhaahdeen meesha maxaa soo baxay laba aflayn labada goor ayagu horta waa waa khaldameen ama almaalikiy maalikiya iyagu maxay leeyihin kama fogo kama fogo xanabilada kama fogo xanafiyada kama fogo xagga isbaraambarkan u jeedaa waxay yidhaahdeen kalaamu الnaasi laa yubطil الsalaa wa aklu الnaasi yubطil الsowm ninkii ishilmaamay asagoo salaad ku jira hadduu darooriyamo salaadda kama jabin ninkii ishilmaamay hadduu dhergoo qadeeyana soonkii waa ka jabay leeyihiin maalikiyada markaan ha laba aflaynin laakiin qaacida way ilaaliyeen oo qaacidatuladaad iyo xaqiiqatu shay hadday muntafiyo noqoto shayga ma karo ma karo ba iyagu halka ayada laakiin naska ya waxay dhaheen khabarulaaxad weeye wuxuu khilaafay qaacida wاlkhabaru alwaaxidu ida khaalafa alqawaacida laa yucmalu bih cinda maaliki kalxanafiy ma hiy alqaacida qaacidatuladaad wey soom maxaa la yidhahdaa soom waxaa weye inaadan waxba cunin inta waa beri laga bila ilaa cadceeddu ka dhacayso waad cuntay waaka waad cabtay waad galmootay welina waad sooman tahay waxay keenaysaa in qaacada haddii la jibiyo laba shayoo dida la sukan l habeen iyo maalin baa kulmi kara cadin iyo madow baa kulmi kara kulayl iyo qabu baa isku meel iskugu iman kara deb iyo biyaa isku iman kara aljamc bayn didayn waa harmu lilqawaacid maalikiya halkaasay taagan yihiin dagaalkoodu dagaal sahlan ma aha waxay yidhaahdeen qiyaas naga qabsada ninku intuu ishilmaamo salaad ragcad ka taga maxaad ka leedihiin xanaabile iyo xanafiye iyo shaaficiyo ninbaa ishilmaamay fataraka rakcatan min asalaati nisyaana sujuud ma lagu kabi karaa salaadu maasixi maya ragcadduna maxay ahayd rukni min arkaan اsalaa in laga afhaysto cabitaan iyo cunitaan laga afhaystayo galmana maxay ahayd ruknu min arkaani bal waa rukn اlwaxiid ba ee u adag nimay waaa maalkiyadi leeyihiin isku laguduuda salaad iyo soom isku meel mariya habarulwaaxidkan khilaafi qawaaciddi jabiyey ha qaadanina maalikee dabir murshida hayawaanigana min xayu nadar warkoodu war saran ma aha ma fahanteen meeshaan u socdo iyo wadaadkii maaliki buu noqda hadheenaada inaan fahansiiyaan rabaa a'immada markaad aragtaan iyagoo nas ta'wiishanayo garab maraya meel cidla ah toobinkuma haya inta badan haaliban nadar baa u muuqanaya fiqi ah baxdi daqiiqa u muuqanaya fahan bay hawsha u baahan maalikiya waxaad ugu jawaabaysaan muxuu yahay waxaad ugu jawaabaysaan maalikiya waxay ka dhigeen mas'alada waxay ka dhigeen min baabi almamuraat min baabi alma'muuraat jumhuurna waxay leein waa min baabi ficli اlmanhiyi canhu kitaab الsalaam markaan soo maray baan idiin soo qaacidadaas cumdahan ku sharxay meelo badan baan ku sharxay kamaa sabaqa waxaa leeyahay ardayga u daran tahay kamaa sayatiina u daran tahay macallinka waxaa idiin soo sheegay kitaabu ahaara markaan marayna aan ka soo hadlay kitaabu sala baan ka soo hadlay waxaan idiin soo sheegay baabulma'muuraad marka la marayo shaygii laysfaray ee laysamray haddii la samayn waayo shaygaa ma asaxo jahli iyo nisaan layskugu macduurdaaro tarku lma'muuraati sahwan aw camdan laa yu'airu fiihi اljahlu laa yuaru fiiha aljahl wاnisyaan shay lagu faray haddaad kas oga tagto ama kam oga tagto waa isku mid laguu cafin maayo salaaddii lagu faray tukato ragcad ka mida ah kas oga tagtana waa baala haddaad hilmaan oga tagtana waa baala inaad la imanayso ilaa aad la timaadda ma asaxayso bidaliil nabigaa sheegay saxaabi ansaari ah iska tukaday nabig wuxuu irjic fasalli fa innaka lam tusalli looguma cudurdaarin dadaalkiisii ijtihaadkiisii iyo jahligiisi waa taqaana xadiiu musii salaati waa taqaanaa lianna ficlu salaa waa min baabi alma'muuraat waajibaadka la isfaray weeye in la yimaado limaada shayga ma'muurka la isfaray wuxuu cuskan yahay in la sameeyuu rabaa masaalix baa ku xidhan masaalixdaana waxay hirgelaysaa bificlihi haddaan la samaynin ama kama oga tag ama kas oga tage waa isku mid maslaxadii ma hirgeliyo lama xaqiijinin maslaxadii shaygii la isfaro waxay ku hirgashaa samayntiisu asagu in la sameeyaa la rabaa inaad kas oga tagta ama kama oga tagta waxay ku kala duwan yihin agga dembiga keliya laakiin shaygii ma asaxaayo bidaliil xadiidka abuburdo soo qaata nabi allow saaka markii udxiyay ahayde waagu bariyey intaan weli la tukannin baan anagu haddee degdego duxyadii baan soo qabtay waan gowracay waxaan ku talagaloon damcay in aan durba reerka raashinkii hilibka siiyo oo neefkayga neefka ugu horreeya la gowraco u noqdo haddana haddanaba loo ka warran innamaa shaatuka shaatu laxmin man nasaka qabla salaati falaa nusuka lahu hilibkaadu neefkada lagaa rabaa saxaabigu wuu tawiishaday jahli baa ugey hore nabigaa wuxuu yidhi ninkii salaadda kadib gowracana faqad asaaba annusuka qabla saa gowracana falaa nusuka lahu abuburdaa tawiishaday jahli baa ku xambaaray degdeg buu hi fastabiqu lkhayraat dhac buu ka siiyey lagama dhegaysanin saxaabigu cuqba asaguna hawshaa ibni caamir ba isna qabsatay nebigu waa ka diiday alma'muuraat haddii looga tago jahlan aw nisyaanan aw camdan waa isku baab waana isku mid xagga asixid la'aanta naasiga iyo caamidku wuxuu kala duwan yihiin xagga imiga faqad intaa waad fahanteen bay lata manhiyaadku wixii lagaa reebay ee farraaqyada shareecada ah ee gunta weynee geedka islaamka aan ahayn islaamku waa geed gun weyn xididuu leeyihiyo gun iyo faraaqiyo faraaqiga furuucu shariic waxaan u naqaanno een asalka diineed ahayn ee min baabi almanhiyaati ah aljahlu yu'air wاlnisyaanu yu'air wasahw yu'air wixii ka looga tago ama jahli loogu dhaco ee ilaahay uu kaa reebay muxaramaadka fi furuuc اlislaam ah waa lagu cudurdaari bidaliil mucaawi bn xakam asulami waad soo marteen fii kitaab الsalaa ayaa salaaddii lagu jira iska sheekeeyey oo wadaaddo la hadlay radiyey oo hadlay nabigu ma dhihin salaaddii soo celi irjic fasalli fainaka lam tusalli ma dhihin liأnna alkalaama fi الsalaa waa min baab almanhiyaati saasay qaacidadu kala tahay maalikiyu markii waxay geliyeen xadiidka ka dhigeen min baabi min baabi alma'muuraat min baabi alma'muuraat wa tarku اlma'muuri laa yuؤahiru fiihi aljahlu wاlnisyaan wاlkhaطأ shay ma'muura ninkii kas oga tagay ninka oga tagaba laga dhegaysan maayo irjic fasalli fainaka lam tusalli bay geliyeen maalikiyo baab alma'muuraat bay geliyeen ard bay geliyeen mar kalaan mar kalaan sharxi doonaa ii kaada hadda mar kalaan wada hadlayna ma'muuraad bay geliyeenoo ninkii soonkii asagoo ishilmaansan wax cunay soonkiisi ma asixin bay ku leeyihiin say u geliyeen manhiyaad soonkiisi ma asixin kamabu u cabay nisyaanbu u cabay u cuno u galmoodo soonki waa baala sidii ninkii salaad kacad kama oga tegey sidii ninkii kama oga tegey rugni manarka nafsa shay ma'muuraad bay gelinayaan waxay dheheen maye waa min baabi almanhiyaat waxaa lagaa reebay haddaad sooman tahay alaklu wاlshurbu wاljimaacu alakluna cunitaanku iyo cabitaankuna waa min baabi ficli اlmanhiyi canhu ninkii shay laga reebay ku dhaca nisyaananna waa loo cudurdaari lianna kudhicitaanka manhiyaadka lagu dhaco jahlan aw nisyaanan cudurdaar baa gala ka mucaawiya ibn xakam الsulami lama takalama fi الsalaaةi jaahilan wman shariba aw akala naasiyan fi siyaamna waa kaman takalama fi salaati naasiyan aw jaahilan min baabi اlmanhiyaat bay jumhuurtu gelinayaan limaada qofka muslimka wixii laga reebay wuxuu dembi ku noqonayaa markuu qasdi iyo ficil u sameeyo qasdi uu u sameeyo waxa hadda manhiyu canhu ahaa ee khatarta ee maxduurka wuxuu ahaa inaad wax cunto adoo og hee inaad maalin ramadaan dhexdeeda wax cunayso inaad u qasado alakl washurbu maca altadakuri bisiyaab adoo soonku xusuusan inaad wax cuntood cabto ood galmooto wey qasadkaa meesha ka maqan ninka hadda qadaynaya wuxuu hilmaamay inuu soomanaa inuu soomanaa waa in la helo akli maa alqasdi maca alqasdi waa in la helo marka horta halkaasay iyo maalikiyadu iyo isku maandhaafeen jumhuurtu alaklu ma min baabi tarki اlwaajibaat ba mise waa min baabi irtikaabi اlmanhiyaat irtikaab اlmanhiyaat jumhuurtaa ka dhigay maalikiyana maxay ka dhigeen tarkulwaajibaat ma'muuraad bay ka dhigeen intaa inaad fahanteen bay ila tahay macnahaasaan u jeedaa macnahaasaan u jeedaa calaa yati xaal ra'yiga jumhuurtaa saxan mar haddii saxaabana ay martay naskuna ku cad yahay taawiilkoodii ay sheegeenna laga jawaabay wax kaloo lagu hor istaago ma hayno waxaa ii soo hor keliya qaybta ah man nasya oho saa'iman faakala aw shariba nabigu ma sheegin galma ma sheegin jimac ma sheegin xadiidkii aan soo maray ee fi fii naari ramadaanna wuxuu ahaa nin macaamida halagtu wa ahlagtu ixtaraqtu wa axraqtu in hawsh u qasday inuu ahaabaa cadayd xadiidkuna ma sheegin marka ninkii galmo sameeya asagoo ishilmaansan soonkiisii ka warrama ma dhihin marka galmadu waxaa looga qiyaas qaadanaya keliya alakl washurb baa looga qiyaas qaadanaya wadaaddaha diidana caطaa sufyaan athawri iyo maalikii horaanba kacsanayd waxay leeyihiin waa iyaas maa aari qiyaas maca alfaariq wey maxaa yeelay o galmo wax la hilmaami kara ka weyn midda kale waa naadirba inay dhacdo galmo la hilmaamo xisaabaha ka horreeya diyaargarow baa ka horeeya biyo iyo raashinoo ma ah shay naadirulwuquuc ah haalibanna aan la halmaami karin in looga qiyaas qaato shay dhiciddiisu ay badan tahay nin soo soomi jiray an lix sano oon oon sahwiin oon biyo cabin ama cunto un ama yarta aan xabad nanaca laqin waa yarya raggiinna meesha fadhiya alakl washurb waa haalib alwuquuc galmaduna waa naadir alwuquuc midda kale galmadu waxay dhan waa reer dhan bay ka tashanaya laba ruux bay ka dhacaysaa hal ruuxoo gacan qaadahaya ma aha marka qiyaasu اlأkladi cala اlakhafina waa waa qadxun fi اlusuul waa masala qaadixa fi اlusuul marka hawshaas nimanka warkoodu ma sahlano warkoodu ma sahlano nimankaas diide ee kala saaray galmada iyo labadan kale kala saaray waxaad kaga jawaabi kartaan keli inaad tidhaahdaan sheegidda la sheegay alakl washurbu waa min baabi tacliiqi اlxukmi biاllaqab in xukm lagu xidho magac lagu xidho ama magac loo tiiriyo ma keenayo xukumku inuu magaca gooni ku yahay xukumku waa la wadaagaa muxamadun rasuululahi waladiina maca haddii la yidhi nebi maxamed baa keligii rasuul hawsha laga fahmi maayo nabi muuse waa rasuul ciise waa rasuul ibraahim waa rasuul muxamadun rasuulullah waa tacliiqu اlxukmi biاllaqab mana keenaya marka takhsiis inaad tidhaahdo iyo inaad tidhaahdo waa tacliiqu اlxukmi biاlأklabi shayga haalibka inta badan dhaca haddii xukumka lagu xidho laa mafhuuma lahu fi اlusuul mafhum mukhaalafa ma laha ee waxaa loo jeedaa inaad la timaado adoo ishilmaansan wax soonkaada buriya ama galmaa ama hunguriya ama cabitaana labadaa un baad kaga jawab inaad tirado waa tacliiqu xukmin bilaqabin waana hayru muctabar fi اlusuul inaad tirado waa tacliiqu xukmin bilhaalibi dikru اlakli washurbi kharaja mahraj alhaalib baad leeda nabigu inta badan maxaa dhaca waxaa dhaca cabitaan iyo cunitaan waxaan inta badan dhicin galmo wixii inta badan dhacaya dadku ay durbo fahmayaan buu nabigu ku halqabsaday oo ma jeedo inuu xukunka ku gooni yeelo cabitaan iyo cunitaan miyaad fahanteen labadaa qaab bay jumhuurtu u jawaabaan baxdigaas xadiidka ku jira inta aan kaga taga insha allahu tacala baabu siyaami الnabiyi fii hayri ramadaan baabu siyaami الnabiyi fii hayri ramadaana واstixbaabi anlaa yukhliya shahran can soom wuxuu baab yahay nabigu inuu soomi jiray fii hayri ramadaan bisha ramadaan bilaan ka ahayn inuu nabigu soomi jiray iyo istixbaab in la yahay wanaagsan tahay anlaa yukhliya inuusan ka marin un ka dhartarin ruuxa muslimka ah shahran bil dhalatay can sawmin soom yani qofka muslimka ah bil dhalatay inuu wuxuun ka soomi waayo inaan la jeclay bishii dhalata wuxuun ka soom saddex beri maalin allah ka dhigo iyo indhicin weeye bil dhalatay inaad wax ka soomi weydo labiiyo tobankaa bilood bisha ramadaana kuu dambaysa koo iyo tobankaa bilood bil kasta wuxuun ka soom inay wanaagsan tahay oon aan laga marinin bilaha aan soon laga marin xadaana yaxya bnu yaxya ahbarana yaziid bnu zarc albasri can saciid ibnu iyaas aljurayri can cabdilah bni shaqiiq alcuqayli qaal qultu licaaisha waxaan ku idhi hooyadeen hal kaana الnabiyu yasuumu shahran nabigu bilma soomi jiray macluuman la yaqaano siwa ramadaan oon ramadaan ka ahay bil bardhaban oo la yaqaano oon ramadaan ka ahay nabigu ma soomi jiro hooye waxay tiday wallaahi in saama shahran macluuman siwa ramadaana xataa madaa liwajhi walaa afطarahu xataa yusiiba minhu ayb hooyadan waxay tiri wallahi allan ku dhaartay in saama in saama ee saama shahran nabigu bil ma soomi dhammaystiran oo soddonkeedii ah macluuman la yaqaano siwa ramadaana ramadaan waxaan ka ahayn xataa madaa ilaa uu nabigu u tegey liwajhi wejgiisu togya inuu xijaabto geeriyooday u jeedaa ila ruux walba wuxuu u socdaa geeriba u socda likulli ajalin kitaab wey walaa aftarahu mana afurin bay tiri bil gebigeeduba dhammaystiran xataa yusamin lo wax ka asiibo wax ka soomo biluu nabigu soon ku dhammaystira oon ramadaan hayna ma jirto biluu ka tegey oon weligeed waxba usan ka samayna ma jirtay tooyade bil kasta wuxunbuu ka taabtaa laakiin bilu soddonkeeda buuxshay oo soon uu ku dhammaystiray ramadaanunbaa ka jirta yacni nabigu calayh isalaat wasalaam wuu awooday asagoo inuu bilahoo dhanba soomo soonkuna ma dhibi jirin ilaahay baa quudin jiray awood buu u lahaa laakiin nabigu wuxuu doortay al awsat cibaadaadkiiyo low dhawaanshaha iyo taqarubka wadda dhexuu maray liyuqtadaa bihi in lagu daydo oo muslimiintu ay ku daydaan oo jidkaa dhexa ay maraan وxadثna cubaydاللahi بن mعاad qال xadثna abi aabihi waa mعاad بن mعاad الcambri xadثna kahms بن xasن الكوفي can cabdالlahi بن شhaقيiq ujeeddada u keenay mutaabacadanna waxaa weeye kahmas baa wuxuu mutaabacaynaya jurayl qaala wuxuu uhi qultu lcaaisha waxaan ku idhi akada rasuul الlah rasuulka ilaahi ma aha salى الlahu عalيه waslm yasuumu kii sooma شhahran bil kulahu idaylkii qaala waxay tihi maa calimtuhu ma ogi bay tiri saama inuu sameyo shahran bil kullahu dhammaantii ilaa ramadaan bil nabigu u dhammaystiroon ogahay ma jirto oon ka ahayn ramadaan walaa aftarahu bil wada afurin ma jiro kullahu dhammaantii xataa yasuuma minhu ilaa ka soomo xataa madaa lisabiilihi xataa madaa liwajhina waynu soo maray ilaa jidkii oo geerida ku tago nabigu u xijaabtay bil uusan nabigu taabanin ma jirto bil uu dhammaystirayo soddonkeedina ma ay ramadaan ka ahay وxadثna abuالرaبيع الزهrاني واسمه سulayman بن dاوud xadثna xmاad yعnي بن زayd بن dirhم الbsري عan أyوب السkhtiyاni وهiشاam hiشhaamkana waa kuma hiشhaam بن xasaan hiشhaam بن xasaan ibn xasaan الqurdusi cafوا can muxamed بn sيrيn hadda wuxuu rabaa marka أyuub أyuub iyo hiشhaamba kilaahuma yarwi n sriin waa ardaday haaskaeed wa ka warin jira wd ibnu siriin can cabdillah bn shaqiiq alcuqayli marka ibnu siriin wuxuu mutaabacaynaya wadaadii hore ahaa kahmas ibnu xasan iyo saciid miyaas aljurayri qaala xamaadu wuxuu yidhi xamaad ibnu zayd wa adunnu waxaan u may ayuuba oo shiikhiisi ah qad samicahu xadiidka inuu ka maqlayba min cabdillahi bni shaqiiq alcuqayli hadda waxaan u malayn bui ayuub cabdulahi mushaqii hadda waa saduu usii marayaa wuxuu usii maraya ibnu siriin buu usii marayaa inuu toos oga qaatana waan filayaabu wayna iman doontaa isagoo toos oga qaadanaya calى ayati xaal wuxuu yihi cbdullah bn shaqiiq sa'altu caaishaan weydiiyey radi allahu tacala canha can sowmi nabiga soomkiisii baan weydiiyey faqaala waxayna tidhi kaana yasuumu nabigaa soomi jiray xataa naquula ilaanu isnidhaahno qad saama ay qad istamara fi siyaam nabigu bil buu soonkeeda bilaabaya wuu wadayaa ilaa aan maba afuri doono nabigu ad am ad am ay istamara fi siyaam weye wayufdiru nabigu afuri jiray bilaha qaarkood waxbaba ka soomi mahayo bilowgeeda hore ama dhexdeeda xataa naquula ilaa qad aftara qad aftara afur nabigu daystay oo maba soomi doono kadibna intaysan dhammaan wax ka soomaya bilsay u bilatay uu nabigu wax ka soomin ma jiro ma awoodi kartaan inaad soonka nafta ka goysaan oo dabada qabataan iyo inaad bilo badan israacisaan wax u dhexeeya warkiinu ma laha idinku waa soomaali waa zaan bilo ku nafbixi dhowr biloodna aan taabanaynin ayib nabigu laakiin waxaa weeye hawshaasuu samayn jiray qaala waxay tidhi hooyadeen wamaa ra'aytuhu nabiga maxamed ma arag saama shahran kaamilan bil dhammaystiran isagoo soomay mundu qadima almadiinata intuu madiina yimid ilaa an yakuuna ramadaana inuu ramadaanba yahay mooye bir ramadaan waxaan ka nabigoo dhammaystiray ma arag bay hawlahaas hawsha guriga iyo nabiga xaaladihiisana caaisha dadka ugu xogaansan bay ahayd loona noqon jiray markay hawlaha yimaadaan ariiqii uu tilmaamay xamaad bnu zayd buu muslim keenaya xadaana qutaybatu bnu saciidin qaal xadana xamaad ibnu zayd xadaana ayuba ibnu abi tamiimata sakhtiyaani can cabdillah bn shaqiiq alcuqayli ibnu siriin baa meesha ka baxay qaala wuxuu ihi sa'altu caaisha radi allahu fadakara bimilihi wuxuu sheegay ama qutayba oo hadda dee soo kordhay ah bimilihi walam yadkur muusan sheegin qutayba markuu xamaad xadiidka ka qaadanayay fahada lisnaada muusan ku sheegin hishaaman walaa muxammadan muusan sheegin marka hishaam ibnu xasanna muusan sheegin walaa maxamed masri muusan sheegin ee si toosu ayuub can cabdullah shaqiiq ka dhigay xadaana yaxya bnu yaxya abu bakr التmimi qaala qarأtu calى malik abi cabdالlahi الmadani can abi الnadr salim bn abi umaya mawlى cumar bn cubaydالlah can abi slm bn cabdالرaحman bn cawf الزhri can caaisha radi اllahu tacalى canha أmi الmؤminiin radi اllahu tacala canha anaha qaalad waxay tiri hooyadeen kaana rasuul الlah rasuulka ilahi wuxuu ahaa yasuumu kii sooma xataa naquula ilaa aanu dhahno laa yuftiru nabigu ma afuri doono soonku daysan doonaa wayufطiru waa afurjir suubanuhu xataa naquula ilaa aanu isdhaano laa yasumaba bishan waxba ka soomi maayo ra'aytu rasuul allah rasuulka ma arag istakmala asagoo dhammaystirtay siyaama shahrin bil soonkeed qatu weligii ilaa ramadaana ramadaan mooye waxaan ramadaan ka ahay wamaa ra'aytu ma arag bat hooyadeen shahrin bil gudaheed agara mid badan minhu xaggiisa siyaama xagga soomka fi shacbaana shacbaan gudaheed biluu nabigu ka soom badnaa shacbaana weligii ma arag bayt shacbaanna hadday ku jirtaanoo dhowr beri baa hadda dhaaftay lagu dadaalo bishan soonkeeda bishan soonkeeda ha lagu dadaalo waxadana abubakr bn abi shaybata wacamr annaaqidu qaala jamiican can ibni cuyayna labada wadaadba ibn cuyayna ka qaadanayaan qaala abubakr bn abi wuxuu yihi xadaanaa sufyaan bnu cuyayna yidhi buu sheegay oo aabbihiina waa u nisbeeyey laakiin kale camara ayaa asagu cali bnu cuyayna iska yidhi can ibni abi labiidin wasmu cabdullah almadani can abi salma ibn abi labiid ba wuxuu mutaabacaynaya wadaadka hore ahaa abinadar salim bn abi umaya qaala wuxuu ihi sa'altu caaisha radi allahu tacaala canha can siyaami rasuuli illah rasuulka ilaahi soomkiisii baan weydiiyey faqaalad hooyadan waxay tidhi kaana yasuumu nabigu waa soomi jiray xataa naquula ilaanu isnidhaahno qad saama ay soonkii buu nabigu dayso maba afuri doono wayuftaru wuu afuri jiray bilaha qaarkood xataa naquula inaan isniraano qad aftara nabigu afurkii buu dayso maba soomi doono walam arahu saa'iman nabi maxamedoo soomahaya ma arag bay tiri min shahri bil qatu weliga agtara in ka badan min siyaami soonkiisi min shacbaan oo shacbaan ka soomi jiray intuu shacbaan ka soomi jiray wax ka badan bilu ka sooma ma arag bay tiri caaisha kaana yasuumu shacbaana kullahu kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliila jumladan dambe ee ilaa qaliila bay waxay fasiraysaa jumlada hore ah kullahooda ah laakiin qaacida naxwiya balaaqiya meesha ku jabaysa marka waa mushkil saa darteed sharfuddiin aiibi wuxuu yidhi suuragal maaha inaad awishaan xadiidkan waa nin balaaqada muslima ku ah rajul balaaqi ah bayaani ah haduu xadii sharxo ama aayad qabtana lagu kala baxo ilaa xaafidku u tarjamaystay xaafidku raga aqraantiisa ama qarniga ku dhawaa ahaa ama u dhawaa tarjamada uu kaga bakayla shaxiix buu ku ahaa ila wadaaddo ay tuhmeene wuxuu ihi ninkan qad uutiya cilmi gooni ah fi fii kitaab illahi wa sunnati rasuulih hadda kitaabkiisa yarka mishkaadku ku sharxay dad akridaan taxriisha yarta uu fawaaid baad ka helaysaa xaashiyadiisa uu saaray cala alkashaaf ee tafsiirka ana kitaab la mid ah lagama qorin tafsiirka kitaabka ilahay faham gooni a rabbi ka siiyey xalay idiin soo sheegay waxaa idin idhi atawkiidu altawkiidu aw اtakraaru yanfi almajaaz kaana yasuumu shacbaan shacbaan buu nabigu soomi jiray kullahu waa maxay waa adkayn kullahu waxaa weeye idaylkeed xabad maalin kama tegi jirin wey haddaad waxaa loo jeeda ay mucdamahuna waa majaaz waa ta'wiilisa kullahu tawkiidkana kaa diidaya warka inaad fahanteen bay la tahay kaana yasuumu shacbaana ilaa qaliilan taa dambaad ku fasiraynaana waxaan leenaha kaa dhegaysan mayn waa maxay mar inta badan baa leey ibi sharfudiin iibi inta badan nabigu shacbaan ma dhammaystiri jirin oo waxbuu ka tegi jiray buu ka soomi jiray laakiin bilaha qaarkood buu shacbaan soon ku dhammaystiri jiray binaan calaa kullahu saasuu isaguu leeyahay laakiin waxaan dhahaynaa qaacidana ma jabayso hooyadeenna hawshaa ma soo goorinin riwaayaadka aad soo marteenoo dhan baana diidaya oo ilaahayd weligii nabigu ma dhammaystani bilaan ka ahayn ramadaan ee waa maxay waa tasaruf ruwaad ruwaaddaa ku wariyey bilmacna ee ma aha lafdigii hooyadan caaisha kaaga filan qaacidaduna waa musalama calaa xaaliha riwaayaduna waa sideedii wاriwaayatu bilmacnaana way bannaan tahay maa lam yataayar اlmacna macnuhu hadda isma bedelinoo tafsiirkan dambe lagaga daba tegey kaana yasuuman shacbaana ilaa qaliilan tawiilka hadduu socdana waa khayr haddii kalena tv hawshuu sheegay taagnaada xaafidka laftiisa ku rafaado halkan buu maray xadiika caaisha soo maba dhowaba xadiika caaisha riwaayadan aan ku daro riwaayadan ku daro حدثنا إسحاق إبراهيم أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي أبيه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن كثير الطائي albasri xadaana abu salma ibn cabdiraxmaan mutaabacaadkii xadiidka caaisho wada can caaisha radi allahu tacaala canha qaala hooyadan waxay tidhi lam yakun rasuul اllah rasuulka ilaahi ma ahayn fi الshahri min الsana bil sanadka ka mida agtara mid badan siyaaman xagga soonka minhu bisha xaggiisa fii shacbaan ay min shacbaan biluu nabigu ka soom badnaa shacbaan ma jirtay tir hooyadeen wa kaana yaquul nabigu wuxuu odhan jiray markuu nala hadlaayo khuduu min alacmaali asaalixa acmaasha suuban waxaad ka qabsataanood ku dhegtaan maa tutiiquuna waxaad awooddaanood karaysaan camalaad joogtayn kartaan ood wadi kartaan haddaad waayeello noqotaan haddaad dhallinyara tihiinba qabto oo daa'ima fa ina allaha subxaanahu wa tacala yamalla ma daalayo ama kama noogayo inuu idin abaal marin hayo khayr idin siinayo xataa tamullu ilaa idinku aad cibaadada ka daashaan xadiidka lafdigan macnihiisiise laiskugu maandhaafay kitaabu salaa baan ku soo sharxay iyo macnaha saxda ah u noqda asaga wa kaana yaquul wuxuuna odhan jiray baynu ku soo marray dib ugu noqdo wa kaana yaquul wuxuu odhan jiray axabu alcamali ila allah camal wanaagsan xagga alla loogu jecelya waxaa weeye maa daawama calayhi saaxibuhu camalku joogtay uu daaimo qofkii samaynayey wa wain qalla camalkaaba yaraado wax yarna allah ka dhigo cibaado yar ood joogtayso oodan weligaa kas adan seeraynin haddaad xanuunsan tahay haddaad safar tahay haddaad fadhido haddaad negidahay aad ku dhegto ayaa ka khayr badan waxaad maalin intaad didiso aad ka tagtood ka daasho wallahu subxana wa tacala aclam